tegayaan ayna alusratu al'aan halkay joogaan qoysku imika maadaa satafcalu maxay samaynaysaa maadaa tafcalu maadaa tafcalu usra qoysku maxay samaynayaan tusallii alusra way tukanaysaa qoysku way tukanayaan hal haadihi salaatu duhri tani ma salaaddii duhrba su-aalaha yacnihii ka jawaab ayna alusra halkay joogtaa qoysku maadaa tafcal maxay samaynaysaa ayna alusra halkay ku jirtaa qoysku alusratu fi siyaara sayaara baabuurkay ku jiraan ilaa ayna hiya daahibatun halkee ay tegaysaa qoysku yacni eh, waxay ku noqonayaan qoyska kolley gurigoodii iyo deegaankoodii imaka way noqonayaan ayna usratu alaan halkay joogaan alusratu alaana fi gurigii bay joogtaa hal usratu saciidatun miyay faraxsan tahay qoysku nacam haa way faraxsan yihiin su'aalahaa ka jawaab atadriib ahaani layliska labaad waxa weeye tabaadil alas'ilata waاlajwibata maca zumalaa'ik isweydaarsada weydiimo iyo warcelinno adiyo saaxiibbada qaybta koowaad waxa weeye da waaxid askunu fi lmadiina anuu magaalada weyn baan deganahay ayna taskunu anta aduu halkeed degan tahay daa'ifkinin ardaygii labaad wuxuu idhi askunu fi lqarya waxaan deganahay anugu meel daabiyaddaan deganahay ayna taskunu anta aduu xaggee degan tahay marka ardayga saddexaad iyo ka afraad iyo ka shanaad wuxuu odhanayaa saddexaad baa odhanaya askunu fii makata makaan deganahay ayna taskunu anta aduu halkeed degan tahay wuxuu ugu jawaabayaa ka eh, afraadna askunu fi riyaad magaalada riyaad baan deganahay eh, ayna taskunu anta aduu halkeed degan tahay baa odhanaya askunu fi damaam magaalada damaam baan deganahay yadkuru wuxuu sheegayaa kullu aalibin arday kastaba arday kastaa wuxuu sheegayaa isma almadiina magaalada madageeceeda allatii yaskunu fiiha uu degan yahay oo su'aalaha la isweydiinaya imika waxay ku saabsan yihiin qof waliba magaalada uu degan yahay ba waa qaybta labaad ta waaxid ardayga koowaad wuxuu yidhi adhabu al'aana ilaa maka anugu imika makaan tegayaa ilaa ayna tadhabu anta aduu halkee tegaysaa daatin ardayga ilaad wuxuu yidhi adhabu al'aan ila almadiina anuu magaalada madiinaan tegayaa ilaa ayna tadhabu anta aduu halkeed tegaysaa ardayga saddexaad baa adhabu ila suudaan suudaan baan tegayaaye ilaa ayna tadhabu anta aduu halkeed tegaysaa ardayga dabeedna afraad baa adhabu ilى الriyaad waxaan tegayaa magaalada riyaad adhabu al'aana ilى الriyaad anu imika waxaan tegayaa magaalada riyaad ilaa ayna tadhabu anta aduu halkee tegaysaa markaasu wuxuu odhanayaa adhabu al'aan ilى اlmaktabati maktabaddaan imika tegayaa ilaa ayna tadhab aduu halkee tegaysaa wuxuu dabeedna odhanaya ardayga kalena adhabu ilى اlmukhtabari adhabu al'aan ilى اlmukhtabar anugu waxaan ku socdaa imika meesha shaybaadhka lagu sameeyo ee wax lagu baadho ilaa ayna tadhabu anta aduu halkee tegaysaa wuxuu odhanaya adhabu al'aana ila aljaamica jaamicaddii baan tegaya التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال isweydaarsada weydiin iyo warcelin iyo su-aal iyo jawaab adiyo saaxiibkaa kamaa fi lmithaal sida tusaalaha lagugu qeexay almithaal tusaale waxa weeye da waaxid wuxuu yidhi maadaa tacmalu huna halkan maxaad ka qabanaysaa daitniin wuxuu yidhi ardaygii labaad ana ustaa ama qofkii shaqsigii labaad ana ustaadun fi ljaamica waxaan ahay anugu macallin jaamacadda wax ka dhiga ayaan ahay maadaa tacmaluhun halkan maxaad ka qabataa yani maxaad ka shaqaysaa weye taa hore markaasuu leeyahay taitnin ana ustaadun fi ljaamica macallin baan ka ahay jaamicadda dabeedna kuwan oo kale ka sameey buu leeyahay maadaa tacmalu hunaa halkan maxaad ka shaqaysaa markaad joogto markaasuu yidhi ana tabiibun fi lmustashfa waxaan ahay dhakhtar nin dhakhtaro oo ka shaqeeya dhakhtarka weyn ama dhakhtarka ka shaqeeya maadaa tacmalu hunaa halkan maxaad ka qabataa shaqadaadu waa maxay walasoo odhanayaa ana muhandisun fi sharika waxaan ahay nin muhandis oo shirkadda ka shaqeeya ayaan ahay warasuulku haddana su-aalkaa la weydiiya maadaa tacmalu hunaa halkan maxaad ka qabataa walasoo odhanaya ana mudarisun fi lmadras ana mucallimun fi lmadrasa mucallim baan ahay madrasadda wax ka dhiga walasoo odhanaya su-aalkaa la weydiiya maadaa arday kale ama qof kale maadaa tacmalu hunaa halkan maxaad ka qabaysa ana mumaridun fi lmustashfa waxaan ahay kalkaaliyo caafimaad neeras ayaan ku shaqeeyaa التدريب الرابع تبادل الحوار مع زميلك isweydaarsa wada hadal ama wada sheekaysi adiyo saaxiibkaa kama fi lmithaal sida tusaalahan almithaal taa waaxid wuxuu ihi min ayna xadarta halkeed ka timid buu ihi taa itniin wuxuu ihi kii kale xadartu min alyaman yaman baan ka imid ana yamaniyun anigu yamani baan ahay taa waaxid baa ihi limaada xadarta maxaad halkan u timid daaitni wuxuu yidhi xadartu lilcamal waxaan u imid inaan shaqo ka helo halkan waxaa kale oo yani laga samaynaya imika eritrea addiraasa kenya alcumra mali alxaj yaman alcamal intaasaa qoran dabeedna laba kasta waa laga samaynayaa min ayna xadarta halkeed ka timid markaasoo ne xadartu min eritrea eritrea eritreaan ka imid markaasoo ne limaada xadarta maxaad u timid markaasoo ne xadartu lidiraasa waxbarashaan u imid haddana kenya wuxuu leeyahay ayna xadarta halkeed ka timid malasoo xadartu min kenya kenyaan ka imid soo limaada xadarta maxaad halkan u timid soo xadartu lilcumra inaan ku cumraystaan u imid waxaa haddana su-aal kala imanaysa min ayna xadarta halkeed ka timid soo xadartu min maali dalka maali baan ka imid soo limaada xadarta maxaad halkan u timid soo xadartu lilxaji inaan inaan xajaan u imid alyaman alcamal baa markaa qoran min ayna xadarta halkeed ka timid soo xadartu min alyaman waxaan ka imid yaman sole limaada xadarta maxaad u timid halkan sole xadartu waxaan imid lilcamali inaan shaqo ka helo eh, atadriib alkhaamis kana waxa weeye eh, layliska shanaad tabaadali su'aala wali jawaaba maca zamiilik isweydaarsada su'aal iyo maaragtay jawaab ama weydiin iyo warcelin adiga saaxiibkaa kamaa fi lmithaal sida tusaalaha ku qoran almithaal tusaalihii waa kan da' waaxid wuxuu yidhi maada fi lmadiina magaalada maxaa ka jira ama magaalada maxaa dhexdeeda ah daayitin wuxuu ihi fi lmadiinati jaamicaad magaalada weyni jaamicaday leedahay aanay daabiyaduhu lahayn intana laga mustashfayaad sharikaad aswaaq talawuf intaasaa laga samaynaya sar oo kale oranaya maada fi lmadiina maxaa magaalada magaaladan ka jira magaalada weyn wasoo fi lmadiinati mustashfayaad dhakhtaray leedahay waa weyn wasoornaya maada fi lmadiina maxaa magaalada ka jira soo fi lmadiinati sharikaad shirkado waaweyn baa ku yaala maada fi lmadiina fi lmadiinati aswaaq suuqyo waaweyn oo laga shaqaysan karaa laga helaa maada fi اlmadiina maxaa magaalada weyn ee dhexdeeda ah eh, fi lmadiinati tarawuf wasikow xagga hawada ah iyo boluyusan iyo ma nadaaftarana way leedahay maarata magaalada weyn atadriib saadis layliska lixaad ajib can as'ilati su-aalahan ka jawaab kayfa taqdi alcudla si aad ku dhammaysataa eeg markaad fasaxa tahay maxaad qabataa yacnihii kayfa taqda alwaqta fi lbeyt maxaad ku dhammaysataa markaad guriga joogto maa ra'yuka fii hada dars casharkan maxay kula tahay waa cashar yacni qiimihiisa iyo maaragtay faa'iidadiisu siday tahay ilaa ayna tadhabu fi lmasaa halkeed galabtii tagtaa hal macaka aljinsiyatu lyamaniya ma haysataa jinsiyaddii yamane iyo dhalashadii yamaneed maadaa tacmalu huna halkan markaad joogto maxaad ka shaqaysaa shaqadaadu waa maxay hal tarzuuru alqaryata ama almadiina ma soo booqataa daabiyadda ama magaalada weyn hal anta saciidun ma ku farxsan tahay huna halkan aad joogto kayfa tadhabu ila alqarya si ku tagtaa ma lug mise baabuur ama ila almadiina ba dhe magaalada kolka aad tegayso kayfa tadhabu ila almadrasa si madrasada ku tagtaa ma lugba ma baabuur weynba ma baabuur yarba ba qaybta labaad al'aana tabaadal al-as'ilata maca zabiilik isweydaarsada su'aala iyo jawaaba adiga saaxiibka oo wax isweydiiya alqiraa'atu walkitaabatu baan iminka gelaynaa waa akhriskii iyo qoraalkii awalan alqiraa'a horta akhriskaan ku horaynaynaa ama qaybta koowaad waa akhriska atadriib alawal waa layliska koobaad iqra' alfiqra tuducan hadalka ah ee isku xidhan akhri uma ajib binacam nacam kaga jawaab oo calaamadda sax baad markaa dhigaysaa markaad nacam leedahay la waa taxriiriyo waa qoraale ow bilaah ku jawaab haddaad maya leedahayna calaamadda qalad baad saaraysaa taraka haabitun haabit baa waxa uu ka tegey alciraaqa ciraaq buu ka tegey oo uu ka guuray yacnihii waintaqala ilaa judda ama jiddaba magaalada jiduu u guuray huwa al'aana mudiiru sharika wuxuu u yahay maamule ee shirkadda fii judda judda yani jidda ayuu maamulaha uga yahay shirkadda haabitun saciidun fii judda magaalada jidda wuu ku faraxsan yahay iyo joogitaankeeda maca usratii isagii qoyskiisa uu la joogo halkaa judda madiinatun kabiiratun jiddi waa magaalo weyn oo wajamiilatun qurux badan jiddan aad iyo aad yadhabu haabit maca usratii ilaa shaati اlbaxri wuxuu tagaa ninka la yidhaahdo haabit isagiiyo qoyskiisu xeeligiiyo qooriga baday tagaayo walkhamiisi maalinta khamiista wayaqdi yowmaljumcati wuxuu ku soo ninka la yidhaahdo haabit fi makata maku ku dhammaystaa yadhabu ilaa makata maku tagaa huwa isaga iyo wausratu qoyskiisuba yowmaljumca iyo xaaskiisuba maalinta jamcaha ayay tagaan jumcada sabaaxan aroorta hore tastaqriqu rixlatu waxay qaadataa safarka ay ka tagaan min jiddata markay ka tagaan ilaa makata maka ay tagaan saacatan taqriiban saacadda dhowbay u socdaan markay jiddo ka tagaan maka ku socdaan yusalli haabit wausratu wuxuu ku tukadaa haabit iyo qoyskiisu salaat aljumcati salaada jumuca salaada jumcada fi masjid alxaraam masaajidka sharafta badan wa yusalli alcasra casarkana uu ku tukadaa aydan sidoo kale casrkana uu ku tukadaa hunaaka halkaa oo amaxay masjid alxaraam ku tukadaa bacda salaat alcasri salaada casr kadib yadhabu ilaa beytihi gurigiisuu tagaa oo fii judda ku yaala haabit mudiiru sharakatin weeye shirkad buu maduuriya taa waa saxaya haabitun yaskunu maca usratihi qoyskiisuu la degan yahay taana waa saxaya yaqdii haabitun yowma alkhamiis fi suuq suuquu ku dhammaystaa taasi waa la qaldayaa oo wuxuu tagaa shaati ilbaxri buu tagaa yaqdi yowma aljumucati fii maka maalinta jumcada makuu joogaa inta badanuu ku dhammaystaa taana waa sax yadhabu ilaa maka fi sabaax maka aroortii buu tagaa taasina waa sax tastaqriqu arrixlatu waxay qaadataa socdaalkiiyo safarka ilaa makata uu socdaa saacatan wa nisfa saaca saacad iyo badh taana waa la qaldayaa oo saacad bay ahayd yusalii haabitun aljumucata fi lmasjidi alxaraam buu ku tukadaa taasina waa sax yusalii haabitun alcasra fii judda ama jidda jidduu ku tukadaa taasina waa qalad yowmaljumcata maalinta jimcaha oo casarkana wuxuu kusoo tukanay masjid alxaraamka yadhabu ilaa judda ilaa jidda jidduu tagaa qabla salaati alcasri salaada casar ka hor buu tagaa taasina waa qalad bacda salaati alcasri buu soo baxaa yatruku haabitun usratahu fii maka makuu kaga tagaa oo uu kaga yimaadaa oo way kaga hadhaan taasina waa la qaldayaa atadriibu ahaani layliska labaad sil bayna su'aali waljawaabi almunaasib isku xidh su'aasha iyo jawaabta ku habboon ilaa ayna tadhabu al'aan halkeed iminka tegaysaa ayay su'aasha eh, ay tahay markaasuu wuxuu odhanayaa adhabu ila alcamal shaqadii baan tegayaa oo taasaad qaadanaysaa waata ay zaaydu ku qoran tahay zaaydu su-aasha laga waxa ilaa ayna kam tasta koowaad waxaa kam tastaqriqu alrixlatu ila almadiina safarka madiini intuu qaataa loo soconaya waa tii koobaad markaa dabeedna waxa tastaqriqu arbaca saacaatin waata ay ku taalla daalku afar saacadood bay qaadataa socodkaas ilaa ayna tadhabu alaan iminka halkee tegaysaa waxau dabeedneed adhabu ila alcamal iminka shaqadii baan tegaya waa tazaaydu ku taalo ka saddexaad waxa way kayfa taqdi alwaqta fi اlmadiina اlmunawara si aad ku dhammaysataa markaad magaalada sharafta leh ee munawaro joogto sideed ku dhammaysataa maxaad yacnihii qabataa markaa wuxuu yidhi axduru adduruusa fi lmasjid الnabowi waxaan tagaa oon dhegaystaa cashrada lagu dhigayo masaajidka sharafta leh ayaan dhegaystaa oo waata ay ku qoran tahay ya'du min ayna xadarta halkeed ka timid ba haddana su-aashaasi tahay markaa waxa ay noqonaysaa min ayna xadarta halkeed ka timid ayay su-aashu noqotay waxa weeye xadartu min jidda ayaan ka imid oo waa ka uu ku qorayay wowgu hal macaka aljinsiyaة اlciraaqiya ma haysataa jinsiyaddii iyo dhalashadii ciraaq miyaad haysataa dabeedna waxaad tasa'da ku qoran tahay waxaa nacam maci aljinsiyaة اlciraaqiya haa waxaan haystaa waan haystaa dhalashadii ciraaq maadaa tacmalu hunaa halkan maxaad ka shaqaysaa tajiimka waxaa ku qoran acmalu طabiiban fi اlmustashfaa waxaan ka shaqeeyaa dhakhtar baan ahay dhakhtarnimaan kaga shaqeeyaa dhakhtarka ayna taskunu al'aan iminka halkeed degan tahay alifka waxaa ku qoran waa qaybta u horraysee askunu fi اlqarya daabiyaddaan deganahay kayfa tadhabu ila alcamal siaad ku tagtaa shaqada miyaad yacni u lugaysaa mise waxa aad u raacdaa baabuur ayuu yidhi marka adhabu bilxaafila ba'da waxaa ku qoran adhabu bilxaafila bas baan ku tagaa shaqada markaan tegayo limaada taskunu fi اlqarya maxaad u degan tahay daabiyadda haada waxaa ku qoran alqaryatu haadi'atun waa meel xasiloon oo sanqaryar walhawaau naqiyun hawaduna waa nadiif oo ma laha talawud iyo boliyuushan iyo wasakhow ma oo way ka caafimaad badan tahay waana ka nasasho badan tahay hal xadarta hunaa lidaraasati halkan ma waxaad u timid inaad waxbarato kudaasuu laa baa jiimka maxaa ku qoran xaada laa maya xadartu lilcamal waxaan halkan inaan shaqo ka helo oon ka shaqaysto atadriib haalid layliska saddexaad waxa weye iqra' alfiqra tudcan iyo hadalkan isku xidhan akhri uma ajib cala asilati su'aalaha ka jawaab cabdulcasiiz ninka la yidhaahdaa daalibun waa arday kiiniyu reer kiiniya ah xadara min kiiniya dalka kiiniyuu ka yimid lidiraasati si uu wax ugu barto fii jaamicati ummi alqura jaamicad reer ummi alqura oo ku taalla maka oo fii maka mukarama ku taala yadrusu wuxuu bartaa cabdulcaziiz alluqata alcarabiyata af carabigu bartaa waاhaqaafata alislaamiya aqoonta islaamkana wuu bartaa cabdulcaziiz yuxibu wuxuu jecel yahay maka maka wuu jecel yahay wayaqdi wuxuu ku dhammaystaa alwaqta wakhtiga sabaaxan aroortii gelinka hore fi ljaamicati buu joogaa wayusallii alcasra waalmaqriba waalcishaa wuxuu ku tukadaa salaada casr iyo maqribkii cishaa'igana fi lmasjid alxaraam buu ku tukadaa maa jinsiyatu cabdilcasiis su-aalaan ka jawaab jinsiyatu cabdilcasiis Eh, waxa weeye waa eh, kenya ama keniyun waa nin reer kenya eh, ayna yadrus halkuu wax ku bartaa fii jaamicati um اlqura buu wax ku bartaa maadaa yuxibu cabdاlcaziiz cabdilcaziiz muxuu jecel yahay cabdilcaziiz wuxuu jecel yahay yuxibu makata makuu jecel yahay kayfa yaqdii yowmahu siduu maalintiisa ku dhammaystaa halkaasuu lambarkii lixaad min ayna xadara halkuukee inagaa waan isweydaarinay ayna yadrusu halkuu wax ku bartaa yadrusu fii maka eh, fii jaamicati luqraa buu wax ku bartaa min ayna xadara halkuu ka yimid xadara min kenya kenyuu ka yimid maadaa yadrusu muxuu bartaa yadrusu alluqa alcarabiyata waاthaqaafata alislaamiya wuxuu bartaa luqada carabiga iyo thaqaafada islaamka eh, maadaa yuxibu cabdilcaziiz yuxibu maka makuu jecel yahay maadaa kayfa yaqdii yowmu siduu ku dhammaystaa yaqdii eh, fi ljaamicati sabaaxan aroortii wuxuu ku joogaa jaamacadda wayusallii alcasra wاlmaqrib wاlcishaa wuxuu ku tukadaa fi lmasjid xaraam maada yafcalu fi lmasjid xaraam masaajidka xaraamka muxuu ka qabtaa yusallii asalawaat ayuu ku ama asalaad asalawaat salaaduhu ku tukadaa التdريب الرaaبع waxa weeye kan waa layliska afraad اقرأ الفقرة tudu can akhri isku xidhan ثuma أجب can الأسئلة dabeedna su'aalaha ka jawaab cabdالرaحmaan طabiib cabdiraحmaan kale waa nin dhakhtara eretriyun oo reer eretriya ah yacmal wuxuu ka shaqeeyaa fii mustashfa aljaamica dhakhtarka jaamicadduu ka shaqeeyaa wayudarisu wuxuu dhigaa yudaris wuxuu wax ka dhigaa uu macallin ka yahay fii kuliyati طibbi kuliyadda caafimaadkana waxbuu ka dhigaa dhakhtarka jaamacaddana wuxuu ka yahay dhakhtar dadka ku daweeya xadara cabduraxmaan min eretriya cabdiraxmaan eretriyuu ka yimid qabla amaaniya sanawaad siddeed sano ka hor buu ka yimid yaskunu fii shaqatin jamiila wuxuu degan yahay meel shaqo ah waa dhowr qol shaqadu oo qurux badan buu degan yahay oo fii madiinati riyaad magaalada riyaad ku taalla yadhabu cabduraxmaan ila mustashfaa cabdiraxmaan wuxuu tagaa dhakhtarka fi sabaaxi aroortii bisayaaratii baabuurkiisu ku tagaa wayadhabu ila alkuliyati waxa uu tagaa oo ku tagaa markuu kuliyadda jaamicadda uu wax ka dhigo filmasaa'i galabtiina bixaafilati aljaamica baska jaamicadda iyo ardayda qaada iyo macallimiintuu raaca maa jinsiyatu cabdiraxmaan jinsiyatu cabdiraxmaan eritriyun weeye maa mihnatuhu mihn aib mihnatu aib aw huwa abiib yani waa dhakhtar weeye ina yacmal yacmalu fii mustashfaa aljaamica ayuu ka shaqeeya ma mataa xadara min eritriya xadara min eritriya qabla amaani sanawaat amaani sanawaat sideed sana ka hor buu ka yimid ayna yaskun halkuu degan yahay yaskunu fii shaqatin jamiila fii madiinati riyaad wuxuu degan yahay shaqad qurux badan oo ku taalla magaalada riyaad kayfa yadhabu ila almustashfaa siduu ku tagaa dhakhtarka markuu tegaya aroortii yadhabu ila almustashfaa bisayaaratihi wuxuu ku tagaa baabuurkiisa ayna yacmalu fi sabaax halkuu ka shaqeeyaa aroortii yacmalu fi mustashfa jaamica wuxuu ka shaqeeyaa gelinka hore ee dhakhtarka jaamicadda ayna yacmalu fi lmasaa halkuu ka shaqeeyaa gelinka dambana yacmalu fi kuliyati الطib wuxuu macallin ka yahay oo dadka wax ka baraa kuliyati الطib oo ah jaamicadda lagu barta caafimaadka ثانيا الكتاب waa qoraalka ayaynu imankan u gudbaynaa sida wax loo qorayo التdriib ama tdriib اlأwl layliska koobaad sil bayna الxuruuf litusbixa kelima xuruufta halkan ku taalla ee midba gaar u yaallo isku xidh si ay kelimad u noqdaan litusbixa si ay u noqoto kelimatan kelimad isku xidhan ayaad guraysaa eh, iminka waa baraxa weyaan ayaa loo qoraya markaa eh, halkan maxaa ku qoran cumratun baa la odhan karaya tan oo kalena eh, rixlatun baa tanna la odhan marka la isku xidhayo markaa sidaa isugu xidh ustaad kana waa maxay ustaad oo macalina taa hore waa baraxa wuu tegey weeye tanna cumratun waa cumradii tanna waxa weeye rixlatun waa safarkii ustaadun waa macalin yazuuru wuu booqanayaa jawaaz oo kale waa waa muxuu ahaa jawaaz waa waa baasaboorki saasoo kale isugu xidh التdريب الثاني layliska labaad ratib الxروف marka hore xuruufta isku hagaaji ثuma sil baynahaa xuruufta haddana isku xidh litusbixa kelimatan si ay kelimad u noqoto marka hore dabeedna marka dambena isku hagaaji taraka oo kale halkaa maxaa ku qoran marka taraka marka hore wuxuu ku leeyahay ta iyo ra iyo kaafka isku xogsii dabeedna taraka ku dhawaaq marka dambe saa isu hagaaji xuruuftaas oo kale اktub alkalimaat التdريب الثالث layliska saddexaad اktub alkalimaat taxta الsuwar waxaad ku qortaa erayada sawiradu hoostooda ku qor markaa kalesi qaryatun waa daabiyad dabeedna waxaad ku qortaa sawirka ku haboon ku qor oo taa koonaha u xigta ayaa lagu qori karaa hunaaka halkaa ninkaa farta taagaya ayaa lagu hoos qorayaa qitaarun tareenka waa ka xaggan wuxiga casaanka ah jawaasu safar wakaa ku qoran halkaa koonaha kale xiga maaun biyo waa tan ninka ku xigta dhibacaysa saciidun waa ninka halkaa taagan shaaqi waa halkaa magaalada ku xigta ee buluugga ah isdixaam waa halkan baabuurta badan cidhiidhi weeye ay ku sawirantay qaryatun daabiyadii hunaaka halkaa kidaarun tareenkii jawaasu safari baasaboorkii socdaalka maaun biyo saciidun waa nin magacii shaaiun waxa weeye waa xeebta iyo xeeliga badda tanna waxa weeye maxay isdixaam waa cidhiidhi waa halkaa baabuurta badan iyo gaadiidku marayaan sidaa sawirada iyo magacyada isula doono yacni waxaa la eegayaa bal si aad u fahamtay ayaa lafahm ayaa la eegayaa waxaan laguu soo dhigay atadriib araabic waxa weeye layliska afraad sil bayna kuli kelimatayni waxaa isku xidhaa laba kelmadood oo walba litusbixaa tacbiiran si u noqdaan tacbiir ama hadal tacbiir hadal si u noqdaan macnole shaai baa halkaa ku qoran waxaad dabeedna aad u geynaysaa albaxri baad ku daraysaa shaai albaxri baa la badda xeeligeeda iyo badda qoorigeeda maabaa kalabaad ku qoran maa ra'yuka maxay kula tahay tala ahaan ayaad ku daraysaa mudiir baa halkaa kugu qoran mudiiruuljaamica baad ku daraysaa maamulaha jaamicadda salaad baa halkaa kugu qoran salaatulfajri ayaad la doonaysaa fajrigaasaa subaxda almasjid baa halkaa kugu qoran alxaraam baad u geenaysaa dabeedna horna almasjid alxaraam buu noqonaya jawaas baa halkaa ku qoran halkaa kalena safar baa ku qoran isku daro waxaad tidhahdaa markaa jawaasu safar baasaboorkii socdaalka atadriib alkhaamis layliska shanaad ratib اlkelimaat erayadan isku hagaaji litusbixa jumlatan si ay jumlo u noqoto haddii ratibaad maqasho waa isku hagaaji iskuma habaysne waa la isweydaariye isla doono oo mid walba halkeeda geli in waxaa qoran ustaadun ana aljaamica fii saasaa qoran dabeed waxaad tidhahdaa ana ustaadun fi ljaamica waxaan ahay macalin jaamicadda wax ka dhiga jawaaz maci asafar baa kuu qoran dabeed waxaad tidhahdaa maci jawaazu safar waxaan sitaa baasaboorkii socdaalka min xadartu alyaman saasaa ku qoran waxaad xadartu min alyman yaman baan ka imid maca adhabu alusra baa qoran dabeedna waxaad tidhahdaa adhabu maca alusra qoyskaanu israacaynaa waanu tegaynaa jamiilatun ariyaad madiinatun baa kugu qoran isku hay waxaad tidhahdaa madiinatu riyaad jamiilatun way qurux badan tahay atadriib asaadis imla alfaraaqa buuxi meesha bannaan mimaa bayna alqowsayn halkan waxyaabahan labada qows ku jira labada ereye ku jira mid ku buuxi waa kii ku habboone adhabu waxaan tegayaa ilaa shaaطi'i baa kuu qoran albaxri baa halkaana ku qoran asuuq haddaba albaxrida qaado oo hataa ilaa shaaطi اlbaxri badda xeeligeeda ana mudiir waxaan anugu maamulo ka ahay fii dheh almasjid iyo asharika ayaa kuu qoran markaa asharika qaada ana mudiiru fi sharikati waxaan maamulo ka ahay shirkadda ayna kitaab baa halkaa ku qoran alqiraa'ana xagga dambey ku qorantay iyo alqalam baa ku wada qoran keebaad qaadanaysaa alqiraa'a waxaa tay ayna kitaabu alqiraa'a halku yaallaa kitaabkii akhrisku haadaa muxamed baa halkaa ku qoran dhexduna way bannaan tahay dabeedna cami iyo ukhtii baa qoran keebaad qaadanaysaa haadaa camii muxamed kani waa adeerkay muxamed askunu fii baa kuu qoran beytin iyo madrasatin ayaa xagga dambe ku qoran keebaad markaa qaadanaysaa an askunu fii beytin anigu guri baan deganahay alwaxdatu haaniyata cashar waxa weeye imikana waa jabtarkii labiyo tobnaad ama qaybtii labiyo tobnaad alhiwaayaat ayaan kaga sheekaynaynaa alhiwaayaat waxyaabaha dadku ay xiiseeyaan ee kala duwan ee qof waliba uu jecel yahay inuu qabto halkaa waxa atadriib saabic waa layliska afraadoo insakh waa qor sharikaad iyo jaamicaad sharkado iyo jaamicado mustashfiyaad dhakhtaro intaa feegaar buu leeyahay oo xaggii fartiba aynu weli qoraalkii baynu ku jiraa qaybihiisii kala duwanaayo dabeedna taa qoraal ka dhig buu leeyahay oo fartu yacniha kuugu hagaagto alwaxdatu ahaaniyata cashar waxa weeye qaybta ama jabtarka labiyo tobnaad alhiwaayaat hiwaayaatku waxa weeye waxyaabaha ay dadku xiiseeyaan qof waliba shaqo ayuu jecel yahay shaqooyinka ka mid a dabeedna hiwaayada qofkii hobiga uu leeyahay weeyaan hiwaayaadkii alcardu waa soo bandhigii alxiwaaru اlأwal wada sheekaysiga koobaad undur eeg wastamic dhegayso waa ku celi shaakir ninka laydhaa maa hiwaayatuka yaa shariif shariifow waxa aad jecesha inaad ka shaqayso waa maxay shariif wuxu uhi hiwaayatii hiwaayaati waxyaabaha aan higsanaya ee aan xiiseeyaa kaiiratun way badan yihiin alqiraa'atu akhrisku waa ka mid wasafaru socolku waa ka mid waalmuraasalatu yacnii waxyaabahan la isu ee waraaqaha iyo waxaana iyana waa ka mid wamaa hiwaayaatuka anta adu waxyaabahaad xiisaysaa waa maxay shaakir wuxu hiwaayaati waxyaabaha aan jecelahay ee aan xiisay waxaa ka mid ah alriyaadatu ciyaarta sida kubadaha oo kale iyo warlaad warrixlaad iyo socdaallada safarka iyo walqiraa'atu akhriska aydan haddana sidoo kale kuwaasaanna jecelahay maadaa taqra'u yaa shariif rasuul shariifow maxaad akhridaa shariif wuxuu aqra'u lkutuba kutubta waan akhriyaa waalmajallaati jaraa'idada wiiglaha ama bishii mar soo baxano waan akhriyaa waxaan akhriyaa oo alcilmiya laakiin alislaamiya majalaadka islaamiga ah ee ka hadlaya diinta islaamka wax ka qora wamaada taqra'u anta adigu maxaad akhridaa shaakir wuxuu yidhi aqra'u kutub alislaamiyata kutubta ka sheekaynaysa diinta islaamka iyo dhaqanka islaamka iyo aqoonta islaamka ayaan akhriyaa walmajalaati alcilmiya iyo jaraa'idada ama weygii mar soo baxa ama bishii mar masale ahaan ama saddexdii bilood mar ee cilmiga ka hadla waxyaabaha cilmiga hadday cilmiyada kala duwan tahay kuwa sayniska hadday tahay hadday wax kala tahay kuwa cilmiga ka hadla hal ladayka maktabatun wuxuu ihi maktabad miyaad leedahay shariif wuxu uhi nacam haa ladaya agtayda waxa yaalla oon leeyahay maktabatun kabiira maktabad weyn baan leeyahay shaakir wuxuu yidhi kam saacatan taqra'u fi اlyowm maalintii imise saacadood baad wax akhridaa shariif wuxuu ihi aqra'u alaaa saacaatin taqriiban yacnii saddex saacadood oo dhodhow ayaan maalintii wax akhriyaa shaakir wuxu uhi ana aqra'u arbaca saacaatin fi اlyowm anugu afar saacadood baa wax qariyaa maalintii shariif wuxu uhi alqira'atu hiwaayatu mufiida waxa weeye akhrisku waa hiwaayad iyo wax dadku yacnihi ay higsadaan ama ay jecel yihiin oo xiiseeyaan oo aad u faa'iido badan akhrisku weeyaan alxawaaru thaani wada sheekaysiga labaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi shihaab nin kale wuxu uhi hal zurta macarida alhiwaayaat ma booqatay meelaha lagu soo bandhigo waxyaabaha dadku ay xiiseeyaan شhucayb baa laa maya maa zurtuhu maan booqanine hayaa binaa ilayhi hayaa binaa ina ilayhi isaga aan tagna meesha lagu soo bandhigo shahab wuxuu hi hada huwa macradu macrid alhiwaayaat halkan waa halka lagu soo bandhigo waxyaabaha dadku ay xiiseeyaan شhucayb baa wuxuu hi haadihi hiwaayaatun kasiiratun jiddan tan waa waxyaaba dadku ay xiiseeyaan oo aad u fara badan meesha ka muuqda shihaab baa yidhi haadaa janaaxu jamci aلطawaabic halkani waa dhinaca waa garabka lagu ururiyo waxyaabaha la daabaco ee farshaxanka ah shucayb baa yidhi haadihi طawaabicun jamiilatun tani waa farshaxan waxyaabaha la daabaco ee farshaxanka ah oo qurux badan haadaa طaabicun hindiyun kani waa طaabic dalka hindiya lagu sameeyey wa haadaa طaabicun faransiyun kanna waa طaabic iyo maarata farshaxan lagu sameeyey dalka faransiiska shaab wuxuu hada janaaxu اlkhaط اlcarabiy kanna waa qaybta ama garabka garabka khadka iyo qoraalka carbeed ee yacnii sida fiican loo qoray شhucayb baa wuxuu hi haadihi aayaatun aayaatun waa aayado qur'aana oo bikhati naskhi lagu qoray waxaa lagu qoray khadka naskhiga ayay ku qoran yihiin oo markaa waa xagga qoraalka khadaad nin qoraa ah oo far wanaagsan ayaa qoray yacnii watilka axaadiiu tanna waa axaadiid bikhadi ruqca oo qoraalkaa qayba leh khadi ruqcati bay tanna ku qoran tahay axaadiidtana khadkii ruqcdaa lagu qoray aayaadkana khadkii naskhiga la odhan jiray ayaa lagu qoray shihaab baa wuxuu yidhi wahaadihi suxufun shihaab wuxu yidhi wahaadaa kana janaaxu saxaafa dhinacna waa dhinacii saxaafadda iyo wargeysyada iyo xagga miidiyaha shucayb wuxu yidhi wahadihi suxufun waa jaraydadu iyo jaraa'id bijamiic luqaat luqooyinka caalamka o dhan lagu qoray ayuu yidhi washihaaba wuxuu haadaa janaaxu tadbiiri almanziliy kanna waxa weye dhinaca maamulka guriga iyo cunto karinta iyo waxyaabaha la mid a hada طacaamu siiniyu kani waa eh, cunto eh, dalka siin ama jaynaha cuntada lagu sameeyo weeyaan kani waa cuntada dalka jaynaha lagu sameeyo wa hada طacaamu carabiyu kana waa طacaam ama cunto carbeed oo dalka carabta lagu sameeyo dalalka carabta taasina waa cunto dalka jaynaha lagu sameeyo laga cuno shihaab wuxu uhi wahada janaaxu riyaada dhinacna waa dhinacii ciyaaraha shucayb wuxuu ihi kurat اlqadam kubadda cagta waالsibaaxa dabaasha wاlfuruusiyati iyo fardaha fuulitaankooda oo waxyaabaha had iyo jeer ciyaarta la xidhiidha kuwanina yacni waa hiwaayadaha dadba waxbay ka shaqeeyeen waxa aan sheegayn o dhan alxwaaru ثaalث ama ay maskaxdoodu had iyo jeer jeceshahay una dhibyan undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi almudarisatu macallimadii baa tidhi aya jimciyatin takhtaarina yaa shariifa shariifay waa inan magaceed jamciyadda aad dooranaysaa waa tee ee ama ururka inaad ka mid noqoto aad doonayso shariifatu waxay tidhi akhtaaru jamciyata saxaafa anugu waxaan ururka xagga saxaafadda iyo wargeysyada iyo xagga iclaamka ayaan gelaya almudarist waxay tahay aya jimciyatin takhtarinaya shaadiya shaadiyay aduu jimciyadaad jeclaanays aad jeceshahay waa tii ama ururkeeda aad ka mid noqoto doonayso shaadiyat waxay tahay akhtaaru waxaan doonaya jimciyat athaqaafati alislaamiya jamciyadda ka shaqaynaysa aqoonta islaamka almudarist waxay tahay aya jamciyatin takhtaarina yaa shaymaa shaymaa jimciyadda inaad ka mid noqoto aad doonaysaa waa tii ama kooxda aad ku biirayso shaymaa waxay tahay akhtaaru jamciyat alxaasuub anu jamciyat alxaasuub waxaan ka mid noqonayaa jamciyadda kombyuutarka almudaris waxay tahay aya jamciyatin takhtaarinayaa shaqraa shaqraa adugu jamciyadda aad ama kooxda aad ka mid noqonaysaa waatee shaqraa waxay tahay akhtaaru jamciyat alculuum jamciyadda culuumkiiyo sayniska ayaanu ka mid noqonayaa almudarisat maclu waxay tahay aya jamciyatin takhtaarinayaa shamsu shamise jamciyadda aad doonanaysaa waatee shams waxaa tii shamis akhtaaru jamciyat luqati alcarabiya waxaan dooranaya jamciyadda iyo ururka iyo kooxda luqada carabiga almudarisitu waxay tii macalimadii aya jamciyatin takhatarna yaa samiira samiira ay taa dooranaysa adigana waa tii samiiratu waxay tidhi akhtaaru jamciyata tadriib tadbiir almanzaliy manzili aan waxaan dooranayaa kooxda maamulka guriga iyo cunto karintii wixii la xidhiidha almufradaat erayada halkan inoogu jira ayaan soo ururinaynaa alcardu waa soo bandhigii hiwaaya waxaa la yidhaahdaa wixii qofku uu jecel yahay u xeeseeya inuu qabto ama ciyaaraha ha jeclaado ama qoraalka ha jeclaado ama akhriska ha jeclaado wuxuu doono qofku ha jeclaado ee u xeeseeyo alfuruusiyatu waa fardaha oo la fuulo asibaaxa waa dabaasha taabic had iyo jeer waa waxaan farshaxanka ahe la sameeyo ee maaragtay xararka waxyaabaha xardhe ee la qurxiyo ee midabada kala duwan lagu sameeyo khadu naskhi tanna waxa weeye waa khadka naskhiga wata aayadda qur-aanka inama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum wattaqullaha lagu qoray saasoo kale waa ti naskiga ahayd khadu ruqca wataa iyadana waa qoraalka ruqcada la yidhaahdo saa loo qoray weeyaan laa yakunu axadukum laa yuminu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabcan limaa ji'tu bihi xadiidkii baa ruqca lagu qoray laa yuminu axadukum mid idinka idinka midii ilaahay ma rumayn iimaan dhammaystiran xataa yakuuna ilaa noqdo hiwaayatuhu wuxuu jecel yahay hawaahu wuxuu jecel yahay tabacan eh, limaa ji'tu bihi mid daba socda waxa aan waanlayd buu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam waa xadiidka ruqacda ku qoran ruqacuu ku qoran yahay khadu ruqca almuraasala eh, iyaduna waxa weeyaan waxyaabahan la isu diro waraaqaha ee la isugu diro maxay boosta iyo wax caynkaas la isugu diro muraasala boosaha la isugu dirdiro alluqaة اlcarabiya luqada carbeed waa kitaabka alriyaad waa ciyaarta atadbiir اlmanzili waa maamulka guriga iyo cunto karinta iyo wixii la mida alrixlaat waa socdaalada iyo safarada loo baxo kutubun islaamiyatu waa kutub diinta islaamka ka warramaysa kutuban cilmiya waa kutub cilmi hadii la ihahdo cilmu axyaaba halkaa inagu qoran waa cilmigii axyaaga ama biologiga waxaan la yidhahdo kurat اlqadam kubadda cagta jamciyaة اlculuum jimciyadda ka shaqaynaysa culumta iyo sayniska jimciyatu saxaafa jimciyadda ka shaqaynaysa iyaduna maxay saxaafadda iyo miidyaha iyo xagga maaragtay warbaahinta suxuf waa jaraa'idada majalaad waa jarridaha suxuf waa ta inta badan maalin walba soo baxda majalaadna waa ta weeggii ugu yaraan ugu badnaan weeggii mar soo baxda ama bilaha bilihii mar soo baxda bishii mar saddexdii bilood mar janaax janaax waa qayb jamcu dawaabic dawaabic waxaan had jeer waa ururinta dawaabicda waxyaabahan farshaxanka ahee ay ummaduhu sameeyaanee taariikhda gala ee oo la sameeyo weeyaan ee lasoo bandhigo ama wax la qoro ha noqoto waxyaabahan la qoro sida haamaha iyo warmihii iyo <laughs> waxyaabahan hiddaha lagu soo bandhiga la qurxiyo wey ama wax fartaba lagu qoro ha noqdee si had iyo jeer lagu xararkii qurxinta loogu talagalo <coughs> jamciyatu saxaafa waa jimciyaha warbaahinta iyo ururka yani warbaahinta aayaat waa aayad quraan axaadiid waa axaadiida asafar waa socdaal takhtaaruna waxa weeye aad dooranaysaa intaas waxay ka mid tahay erayadii aynu ku soo marray aynu soo marray saddexda ahaa التdريب الأول hadaba layliska koobaad waxa weeye sil bayn اmfradi wاljamci waxaad xidhiidhsaa dhinaca midig waxaa ku qoran mufradkii dhinaca bidixna waxaa ku qoran jamicii isla doono saxiifaba halkaa ku qoran suxufun weeye jamiceedu <coughs> rixlaa ku qoran rixlaad baa jamac u ah daabacun baa qoran dawaabic baa jamac u ah kitaabna kutub baa jamac u ah atadriibu thaani layliska labaad waxa weeye da calaamata qalad calaamadda qaladka saar cala alkelimati algariibati fi kuli majmuuca koox kasta kelmadda kugu cusub waxaad saartaa calaamadda qaladka eh, kurat اlqadam waa kubaddii cagta asibaaxa waa dabaasha alfaakiha waa khudradda aan la karinine sideeda loo cuno alfurusiyat waa fardaha oo la fuulo beyt waa guri kitaabun waa kitaab wax lagu qoro majalatun waa jaridad weygii ugu badnaan mar soo baxda saxiifatun waa jaridda maalin walba inta badan soo baxda atadbiir اlmanziliyu waa maamulka guriga iyo cunto karintii wixii la alxaafila waa baska almuraasala waa isu diritaanka la diro waraaqaha ee boosta iyo waxaa la mariyo alqiraatu waa akhriska intaa yani wixii kugu cusubeen hore u arag buuliye calaamadda khalad saar mufradaatun idaafiya iminka waxa waya erayo dheeraada alcardi waa soo bandhigii undur eeg wasdamac dhegeyso waa cid ku celi kuwa dheeraadkii kumay jirin baa laleeyahay xawaaradaynu soo marray طawiilun waa mid dheer qasiirun waa mid gaaban kabiirun waa mid weyn sagiirun waa mid yar qariibun waa mid dow baciidun waa mid fog waana isku wada cagsi laba kastaaba kaiirun wuu badan yahay qaliilun wuu yar yahay xaarun waa mid kulul baaridun waa mid qabow haalin waa mid qiimahiisu qaali yahay rakhiisun waa mid jabanoo wax yar lagu helayo التdريب الأول sil bayna الsوuرaةi وصفaة المuنaaسبة muنaasiبة waxaad xidhiistaa sawirka halkaa ku yaala iyo e, tilmaanta ku habboon طawiil ninkaa halkaa taagana waa nin dheer ka dhinaca soke e, qasiirna waa ka xagga koonaha u xiga e, kabiir waa mid weyn sakiiru waa mid yar labadana shay asaga yaala ka xagga midigta xigaa weyn kana wuu yar yahay baciidun kaasi wuu fogaya waa ka yar kaa yare markuu shaygu fogaado wuu yaraadaa kaa yar baa fog qariib wuu dhow yahay kan sawirkan ballaadhanna wuu dhow yahay التdريب الثاني layliska labaad sil bayna الsuuraةi wa صifaةi الmunaasiba waxaad xidhiidhisaa sawirka iyo sifada ama tilmaanta ku habboona uu leeyahay kaiirun wuu badan yahay halkaa tufaax baa yaala qaybtaas way badan tahay qaliilun wuu yar halkaan laba midh laba midh saddex midh baa yaalo way yar yihiin xaarun wuu kulul yahay iyo baaridun wuu qabow yahay kaa midabka ku jira huruudda waa kulayl kan kalena waa qabow rakhiisun waa mid jaban haalin waa mid qaaliya sawiradaas la doono ataraakiib naxwiya iminkana waa jumlooyinka xagga naxwada atadriib alawal layliska koobaad tabaadal su'aal wala jawaab maca zamiilig isweydaarsada weydiiniyo wala celin adiyo saaxiibka kamaa fi lmithaal sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye waaxid wuxuu idhi maa hiwaayatuka yaa mujaahid mujaahidow maxaad jeceshay inaad qabato amaad xiisaysaa shaqo ahaan daa'itni wuxuu idhi hiwaayati alqiraa'a aniga hiwaayadeydu waa akhriska jaabir baa wuxuu yidhi isaguna waxau yidhi maa hiwaayatuka waa maxay jaabir alriyaada baa qoran maa hiwaayatuka yaa jaabir jaabirgu maxaad jeceshahay isule hiwaayati alriyaado waa ciyaarahan anagu jecelahay haddana wuxuu yidhi yaa kana jalaal jamcu dawaabic baa inoo qoran wuxuu yidhi marka maa hiwaayatuka yaa jalaalu jalaalow maxaad jeceshahay hiwaayati jamcu dawaabic waxyaabahan la daabaca ee farshaxanka ah inaan ururiyaan jecelahay zaynabaa waxay tidhi wuxuu odhanaya maa hiwaayatuki yaa zaynab zaynab maxaad jeceshahay waxaa odhanaysa hiwaayati alxaasuub kombyuutarkii barashiisaan anugu jecelahay ilhaam baa halkana qoray atadbiir almanzili maa hiwaayatuki yaa ilhaam ilhaamay maxaad jeceshahay hiwaayati atadbiir almanziliyu anigu waxaan jeclahay maamulka guriga iyo cunto karinta iyo wixii guriga la xidhiidha maa hiwaayadka waa loodhanaya yaa caliyo caliyo maxaad jeceshahay wuxuuna hiwaayati asafaru socodka iyo dalxiiska ayaan jeclahay tanna cumaan alrixlaad baa inoo qoran maa hiwaayadka yaa cumaan maxaad jeceshahay hiwaayati alrixlaad rixladaha had iyo jeer madarislaha iyo jaamacadii ay u baxaanee safarada ayaan jeclahay atadriibu thaani tabaadali su'aala waljawaaba maca samiilkiis weydaarsada su'aal iyo jawaab iyo saaxiibkaa kamaa fi اlmithaal sida tusaalahan ku qoran almithaal da waaxid wuxuu yidhi hal zurta macrid alhiwaayaat ma soo booqatay meesha lagu soo bandhigo dadku waxyaabaha ay jecel yihiin ee kala duwan da itniin baa laa maa zurtuhu maan soo booqan anugu yashrabu shaaya yaakulu tamr yasmacu اlaadaan yasmacu اlaadaan maalan waxaa la odhanaya maadaa yafcal yashrabu shaay shaahay buu cabbayaa maadaa yafcal yaakulu tamra timir buu cunaya maadaa yafcal yasmacu aadaan aadaankii buu dhegaysanaya maadaa yafcal yaqra'u lkitaab kitaabkuu akhriyaya maadaa yafcal yaknusu lbeyt guriguu xaadhaya maadaa yafcal yaqsilu lqamiis shaarkuu maydhaya atadriib aaalif waxa weeye layliska saddexaad tabaadal su'aal waljawaab maca zamiili isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiga saaxiibkaa kama fi lmithaal saa tusaalahan ku qoran almithaal dawaaxid wuxuu yidhi ardaygii koowaad haadaa janaaxu jamci dawaabic tani waa qaybta lagu ururiyo iyo ururinta dawaabicda waxyaabihii la daabacay daayitin wuxuu yidhi haadaa daabicun hindiyun kani waa daabic ama farshaxan hindiya ka soo jeeda asalkiisu weeye فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الخط خط عربي هذا الجناح الخط خط عربي الصحافة صحيفة عربية الملابس ثوب عربي آه هذا جانب الخط كان هو قيبتي جناح الخط وقيبتي خط قرالك هذا خط عربي كان هو خط عربية haadaa janaaxu saxaafa kanna waa qaybtii miidiyaha iyo warbaahinta haadihi saxiifatun carabiyatun tan waa jireeda carabeed haadaa janaaxu lmalaabis kanna waa qaybtii maryaha iyo dharka haadaa hawbun carabiyun kani waa qamiis carabeed haadaa jaanibu طayraan kan waa qaybtii duulimaadka haadihi طaa'iratun sacuudiya tan waa diyaarad sacuudigu leeyahay haadaa jaanib kutub dhinacna waa xaggii kutubta هذا كتاب علمي كان هو كتاب علمي هذا جانب التدبير المنزلي كان هو حوي دينعي مامولك غريغا هذا طعام صيني كان هو عنتو دلك تشينها لغو سميهيو التدريب الرابع كافراد waxa weeye layliska afraad حول كما في المثال بدل sida tusaalahan ku qoran المثال طا واحد أي جمعية تختار adigu jimceedee baad dooranaysaa daatin wuxuu yidhi أي جمعية تختارين adugu teebaad dooranaysaa markaa takhtaaru ba nin baa lala hadlayey dabeedna wuu bedelo muxuu takhtaariina oo gabadh baa lala hadlay markaa waxaa kan qoran faakiha taakul aya faakihatin taakul khudraddaad cuntaa waa kee dabeedna waad bedelaysaa aya faakihatin taakuliina gabadh baad u bedelaysaa waa tee khudradda aad cuntaa kitaab taqra baa halka qoran waxaad ohanaysaa marka hore aya kitaabin taqra kitaabkeed aqridaa haddana gabadh u bedel aya kitaabin taqra'in kitaabkee baad akhridaa halkanna salaatin tusallaa tusalli baa kuu qoran aya salaatin tusallii salaadee baad tukanaysaa dabeednaha u bedel haddana muxuu ahaa tacniif waxaa taa aya salaatin tusalliin salaadee baad gabadhiyahay tukanaysaa mawaad tadrus baa halkan ku qoran aya mawaadin tadrus maadooyinka dhigataa waa kuwe dabeedna tacniif u bedel aya mawaadin tadrusiin maadooyinka dhigataa waa kuwe qalamin turiid aya qalamin turiid qalinkee baad doonaysaa haddana waxaad u bedeshaa mu'anas aya qalamin turiidiin qalinkaa doonaysaa waa kii saxiifatun tatlub aya saxiifatin tatlub jaridadaa doonaysaa waa tii haddana mu'anad ka dhig aya saxiifatin tatlubiin saxiifadda aad ama jaridaad u baahan tahay waa tii wallahu aclam bisawaab wabilaahi towfiiq